awaamirta ilaahay waxa ilaahay faraya subxaana wa tacaala waxa ilaahay ka reebayana waa ka mid ka hara weeye sidaa darteeda markay alamru bilmacruufi wاnnahyi can اlmunkar taagan tahay qof mumin baa lala hadlaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliyi rasuul ba rumeeyow laa tadkhuluu ha gelina buyuuta nahyi weeye in la gala ayaa la inoo diiday buyuutan guryo hayra buyuutikum guryihiina aanan ahayn oo guri aan gurigaaga ahayn maba geli kartidba haddii laguu diiday ma diiditaan taam ahba mise waxbaa ku xiran may waxbaa ku xirana dhegayso xataa tasta'nisuu wa tusallimuu cala ahliha ilaa aad idan qaadataan ood salaantaan dadkii guriga inaad idan qaadatid oo lagu idmo inaad salaamto labadiiba way wada socdaan calaa ahlihaa ehelkii guriga ilaa aad ka iidan qaadataan oo aad salaamtaan waxa la inoo diidanayana waa guryaha maskuunka ehe la degan yahay haddii aanan la deganayn oo sida tukaamadii iyo meelihii la mid ah dhib ma laha waa la geli karaa biduuni isticdaan iyagu kaagama baahna maxaa yeele guriga la diidan yahay waa guriga maskuunka ahee la degan yahay dadku ay degan yihiin alla wuxuu yidhi faidaa dakhaltum buyuutan haddaad guryihii gashaan fasallimuu salaama calaa anfusikum naftiinna salaama taxiyatan salaam salaama salaamtaasoo min cindi illaahi ilaahay xaggii ka ahaatay salaamtaasoo mubaarakatan eh, mid mubaarak ah oo la barakeeyey tayibatanna wanaagsan salaamtiibaa intaasoo qiimo ah loo yeelay waa salaam horta hore midda labaad waa min cind illaah ilaahay xaggiisa inooga timidoo salaam annagoon isa salaameenna ah, oo xaggeenna iyo jeebkeennia ah ma aha ilaahay baa inoo soo dejiyey subxaana wa tacaala haddana ta kaleo dheer tahay waxa waa mubaarag oo intaanu isa salaamayna barakaa dhexdeenna ahaanaysa haddana waxaa intaa dheer waa ayib oo waa wanaagsan tahay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waidaa xuyiitum haddii aad salaantaan haddii laydin salaamo bitaxiyatin laydin salaamo faxayuu idinna salaama biaxsana minhaa salaamtii laydin salaamay mid ka wanaagsan aw amase rudduuha u celiya iyadii un haddii laydin salaamo salaan oo laydin salaamo oo salaamtii sharciga ahayd weeye assalaamu calaykum laydin yidhaahdo idinna faxayuu amar weeye marka bilaabiddu waa sunna laakiin jawaabistu waa amar weeyaan faxayuu idina radiya oo salaama amar rabbi weeye biaxsana minha salaamtii laydin salaamay mid ka wanaagsan salaama oo hadduu qofku assalaamu calaykum isaga gaabsaday waraxmatullaahi u raaci hadduu assalaamu calaykum waraxmatullah yidhina wabarakaatuhu u raaci wa tacaala allo wuxuu yidhi hal ataaka xadiidu dayfi ibraahiima almukramiin nabiyullaahi ibraahiim dayifkiisii la karaameeyey ma kuu yimaadeen waa qolooyinkii malaa'igta ahaa ee soo maray ee qowmu luut u sii socday qolooyinkaasuu ilaahay inooga warramayaa id wakhti martidaasi dakhaluu calayhi dushiisa ay u soo galeen nebiyullaahi ibraahim faqaaluu salaamanna ay ku yidhaahdeen oo salaam ay salaameen qaala isna wuxuu yidhi salaamun marka salaamtu wax hadda bilaabanaya ma ahe waa wax ummadihii hore iyo ambiyadii hore iyo kulle isku salaamayeen bal asalkeedu waa ilaa iyona aabbaheenni aadam ahaa sida xadiidkan aynu ka arki doonno wa can cabdillaahi bni camr bni alcaasi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma ana rajula sa'la rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali wasalam ayu lislaami khayr nin baa nebiga u yimi salawaatu اllah wasalaamu caleyh saxaabi ah isagoo oo weydiinaya rasuulka salawaatu اllah wasalaamu caleyh ayu lislaam ay ayu acmaali lislaami weeye acmaasha islaamka keebaa khayrun u wanaag badan maxaa yeelay wuxuu doonayaa inuu sameeyo acmaasha islaamka kuwooda ugu wanwanaagsan ayuu doonayaa inuu sameeyo marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu weydiinayaa haddii nebiga uu weydiiyey salawaatu wasalaamu caleyh nebigu wuxuu u sheegay arrimahan soo socdo qaala wuxuu yidhi tucimu acaama tucimu waad quudinaysaa aacaama raashinkii baad quudinaysaa oo ciddaanan haysanin baad siinaysaa ee masaakiintii ah waa wax ugu fiican bay ka mid tahay maxaa yeele qofkaas muslimka ah waxaad suuradaysataa marka intaad raashin siiso uu raashinkii cuno uu ku quwoobo oo salaadii ku tukado oo taacadii ilaahay la yimaado soo ajirkii adna ma lihid ha lianna sababbaad u ahayd marka tucimu acaama weeye waxa ugu wanaagsan waxaa ka mid ah icaamu acaam raashinkii oo la quudiyo oo masaakiintii la siiyo talabaadna waxaa ka mid ah acmaasha islaamka ugu wanaagsan waxaad dhihi kartaa raashinka inaan masaakiin siiyo anigaan waxba haysaninba miskiin ah laakiin waxaynu kulligeenna wada kareenno oynu awoodi karaynu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wataqra'u salaama salaamtii baad akhrinaysaa calaa man qof carafta aad garatay iyo waman qof lam tacrif aadan garaninba waad salaamaysaa kaa taqaaniya kaadan aqoonina islaam ahba waad salaamaysaa meeshaa waxaa ku baxaya asalaamu cala almacrifa in salaamo dadka la garanayo la bargaranayo oo keliya taasna min ashraad isaaca weeye cabdulahi bn mascuud xadiikiisii baa ku soo arooray muttafaqu calayh wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi waata salaamta meeshay ka soo bilaabatay asalkeedii lama khalaqa allahu markuu ilaahay abuuray aadama uu abuuray calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam qaala rabbi wuxuu ku yidhi abuuritaankiisana waxaa loola jeedaa waa cinda nafkhi weeyaan leanna asalka hore wuxuu ahaa dhoobo halkaasuu yaallay ilaa nafta lagu afuufay markii nafta lagu afuufay ayuu noqday wax dhaqaaqayo oo nolole ay ku jirto intii hore dhoobu iska ahaa marka markuu ilaahay abuuray oo naftii lagu afuufay qaala rabbi wuxuu ku yidhi nabiyullaahi aadam idhab kac ibra aadamow kac oo fasallim waxaad salaamtaa calaa ulaa'ika kuwa salaan oo wa'ayo nafarun min almalaa'ikati juluusun weeye koox malaa'igta ka mid oo meel fadhisa yaa la yidhi u tag oo soo salaam fastamic marka arrintan looga dal leeyahay amarka waat fastamic dhagayso maa yuxayuunaka waxay kuu radinayaanna dhagayso malaa'igta intaad salaamto waxa ay ku leeyihiin oo ay kugu jawaabi doonaanna dhagayso fa innahaa waxay kuugu jawaabaanna taxiyatuka weeyaan wa taxiyatu durriyatak waa salaamtaadii iyo caruurtaada salaamtoodii weeyaan adig iyo caruurtaada salaamtiinni weeyaan markaa faqaala waa u tago oo wuxuu yidhi nebiyullaahi aadam assalaamu calaykum buu ku yidhi nabadgelyo iyo naxariis alle dushiinna ha ahaato faqaaluu iyana waa jawaabeen malaa'igtii malaa'igtiiyo waxay yidhaahdeen assalaamu calayk waraxmatullaahi sidaasay ku yidhaahdeen fasaaduuhu waxay u kordhiyeen waraxmatullaahi bay u kordhiyeen muttafaqun calayh وcan abi cumaarata waxaa laga wariyey magaciisuna ahaa albara bni caazibi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali waslama bisabcin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuuna faray macshar almuslimiin oo dhan baa la farayaa saxaabada kuma eka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummadda faray bisabcin toddobuu faray nebigu in ay toddoba shay sameeyaan oo waxaa toddobadii shay ka mid ahaa biciyaadati lmariidi qofka xanuunsan in la soo booqdo baabdhan baaba jiro oo looga hadli doono oo aynu u tegi doonnaa ajarka ku jirana waynu arki doonnaa aad iyo aad buu u weynan badan yahay ciyaadati almariid kii xanuunsanaa oo la soo booqdo waitibaacu ljanaa'izi hadduu qofku dhintana janaasadiisii in la raaco waa qofka walaalkaaga ee muslimka ah saacaddii ugu dambaysay adduunna uu ka tegey aakhirana uu u socdo weeyaan xaaladda ayadaa marka in la raaco waa muhim xaq muslim cala lmuslim weeyaan qofka muslimka ah qofka kale walaalkii muslimka xaqa uu ku leeyahay wa tashmiyatu alcaatisi kii hindhisay ee ilaahay u mahad celiyey in la faraxgeliyo tashmiyatu waa faraxgelin alcaatis kii hindhisay ida xamid allah baa meesha ku cadfano waxa weeyaan hadduu ilaahay u mahad celiyo riwaayado kalena ku timid wa nusratu ddaciifi kii tabarda daraa oo loo gargaaro eh, wa nasri gargaar weeye addaciifi kii liitay ee laga taagroonaa laga awood loo sheegtay in loo gargaaro oo dulmiga aanu diidna weeyaan wa cawnu lmadluumi in loo daciifka haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa kii liitay oo dhan ee miskiinka ahaa in loo gargaaro oo cawnilmadluumi kii la dulmiyey oo loo gargaaro cawnku waa gargaarkii weeye sida nasriga oo kale weeyaan madluumi kii madluumka ahaa ee la dulmiyey oo loo gargaaro islaamku ma ogola dulmiga wa ifshaau salaami salaamtii oo la fidiyo maxalushaahidka xadiidkana loo soo qaatay waa intaa ifshaau salaam in lainoo cadeeyo salaamtii in la fidiyo oo macnuhu waa maxay dadka muslimiinta inaad salaamtidoo tirada assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum aad salaamtid qof walbaba wa ibraaru lmuqsimi kii dhaartay oo loo baarinimo falo qofka hadduu dhaarto dhaartiisa inaad u fulisid oo aad ogolaatid wuxuu ku dhaartay haddaysan ahayn wax xaraam ah ama makruuh ah shareecada islaamku ay reebtay haddiise shareecada islaamku uu mubaax ku yahay in loo baarinimo falo waa wax muhima ah, qofka walaalkaaga ah dhaartiisa muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya wahada lafdu ixdaa riwaayaati albukhaari kanina waa xadiidkanna waa mid ka mida ah riwaayaadka imaamu albukhaari alfaadeedii mid ka mid ah weeyaan وcan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi laa tadkhulu اljannata jannada alle geli maysaan xataa tu'minuu ilaa aad iimaan la timaadaan iimaan ilaa aad yeelataan jannada ma gelaysaan riwaayad kale jirto abu hureyrena fahantiisuu warinayo nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abu hureyrow dhawaaqo dadka waxaad u sheegtaa jannada inuusan gelaynin qof aanan mu'min ahayn marka jannada waxa gelaya waa qof mumin a ah weyaan laa tadkhulu ljannata jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa iimaan yeelataan ood ilaahay rumaysaan subxaana wa tacaala walaa tu'minuu iimaanna yeelan maysaan xataa taxaabuu ilaa isjeclaataan qofka muslimka walaalkiisa muslimka ah ilaa uu jeclaado inama almu'minuuna ikhwa wakunuu cibaad allahi ikhwaana nebigu waa yiri calayh salaatu wasalaam xataa taxaabuu ilaa ad isjeclaataan awalaa adullukum marka maydin sheegaa oo ma idin tusiyaa calaa shayin ma idin tusiyaa idaa facaltumuuhu haddii aad samaysaan shaygaa isaga ahi taxaababtum aad isjeclaanaysaan maxaa yeele jacaylku iimaankuu kordhinaya iimaanka oo kordhana waa asbaabihii jannada lagu gelayey marka waa isku xiran yihiin maadaama ay silsila saa isugu xiran tahay ma idiin sheegaa shay haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan haa noo sheeg rasuulkii allo qaala nebiga marka wuxuu yidhi afshu salaama baynakum ubshu salaama salaamtii fidiya baynakum dhexdiinna oo qofba qofka kale ha salaamo rawaahu muslimun baa warinaya wa can abi yuusuf waxaa laga wariyey cabdullah bna salaam ahaa radia allahu tacaala canhuma yuusufkuna waa saxaabi oo nebiga magacaa siiyey aabihiina waa saxaabi cabdullah bni salaam radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waa maqlay rasuulallaahi baan maqlay sala allahu calayhi waaalih wasalam yaquulu isagoo dhahaya yaa ayuha annaas hoydadow ubshu salaama abshu salaama salaamtii fidiya wa acimu acaama raashinkiina quudiya wasilu larxaama riximkiina xiriiriya wasalluu tukada wannaasu iyadoo dadkuna niyaamun ay hurdaan afarta haddaad la timaadaan tadkhuluu waad gelaysaan aljannata baad gelaysaan bislaami nabadgelyaad ku gelaysaan xadiidkan qisuu lahaayo waxay ahayd cabdulahi bni salaam qolooyinkii wuxuu ahaa yahuudda ahaa ee magaalada madiine ku noolaa waxa madiine keenayna yahuudi waxay ahayd towraad baa waxaa ku qornaa in uu nebigan soo bixi doono kana soo bixi doono magaalada yarib la yiraahdo halkaana uu ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku nashrin doono marka raadin ay raadinayaan yay u yimaadeen meesha ayadaa ah. khaybar iyo bani qurayda iyo bani nadiir iyo raggii la midka ahaa yahuudda ahaa sababtaasaa keentay marka cabdulahi bn salaam marka wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa dadkii dhawaaqeen magaalada madiine markuu soo gelayay waa yimid baa la yidhi haddii la yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u tegey wixii igu horreeyey ee aan ka maqlay xadiidkan u ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga waa isaga alla rumayn doono subxaana wa tacaala ee saxaabiga noqon doono ee qiso dheer uu leeyahay allana subxaana wa tacaala fii suurati eh, axqaaf awalkeeda uu ku tilmaamay marka wuxuu yidhi wuxuu ugu horreeyey aan ka maqlay wuxuu ahaa afartan qodob haddaad samaysaan jannada allaad gelaysaan si nabadgelyo ah idinkoo aanan wax dhib a ah marin oo waa maxay waa wax aynu kari karayno salaamtii oo la fidiyo masaakiintii oo la quudiyo rixmkii oo la xiriiriyo iyo habeenkii oo aad kacdo oo intay dadka hurdaan wax un ka mida ah aad tukato habeenkii oo dhan laguma dhihin qayb ka midaa ah lagu yidhi inaad kacdo tadkhulu ljannata jannadii baad gelaysaan bisalaamin nabadgelyaad ku gelaysaan rawahu tirmidiy waqaala xadiiثun xasanu صaxiix wa can iطufayl waxaa laga wariyey ibn ubay bna kacab ahaa annahu kaana wuxuu ahaa ya'tii mid u yimaada cabdullaahi bna cumar fayaqduu macahu labadooda kallihi jiray ila suuqi bay aadi jireen ufayl waa ina ubay bna kacab wey ubay bna kacabna waad garanaysaanoo waa ninkii qaariga ahaa ee saxaabiga ahaa ee aad u cajaa'ibka badnaa qisadiisu dheerayd isagaa dhalay marka waa min awlaadi asaxaaba weeye cabdulahi bni cumar buu soo mari jiray waaga markuu bariyo way isa soo raaci jireen barqadii ila suuqi suuqay soo aadayeen qaala marka wuxuu yidhi faidaa hadownaa markaanu u kalahno aadno ila suuqi lam yamura cabdulaahi muunan mari jirin lam yamura cabdulaahi muunan mari jirin calaa saaqitin walaa saaxiba baycin muunan maraynin cabdulaahi macnaha waa maxay wax cabdulaahi lam yamura muusan soo mari jirin cabdullaahi calaa saaqiطin muusan soo maraynin mataac macnaha iyo wixii la mid ee dhacay weeye walaa saaxiba baycinna muunan soo maraynin walaa miskiininna muusan soo maraynin oo waxaa loola jeedaa qof miskiin ahoo meel jooga ama qof beec iyo shiro haysta ama kii wax iibsanayay ama mid meel iska fadhiyaba muunan soo maraynin wla axadinna muusan soo maraynin ilaa hadduu soo maro salama calayhi waa salaamayey kanuu maraya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu kaasuu soo maraya assalaamu calaykum waramat dadka suuqa joogana waa kala duwan yihinoo mihnadooda iyo hawshooda iyo waa kala duwan tahay qof walba waa salaamayey qaala tufaylu marka tufayl baa maalintii dambe hadlo wuxuu yidhi faji'tu cabdullaahi bni cumar baan u imid yowman maalintii haddaan u imid marka fastatbacanii ila suuq wuxuu i weydiistay inaan u raaco suuqa soo bax buu igu yidhi faqultu lahu markaasaa waxaan ku idhi maa tasnacu bisuuq dhowr mar buu raacay suuqa maxaad ka samaynaysaa wa anta laa taqifu cala albayc dul istaagi maysid shay uma gorgorinaysid oo waxaad dhowraysa male oo waxaad iibsanaysa male walaa tas'alu can isilc silciina ma weydiinaysid wixii la iibinayay xataa gorgoradii ma samaynaysid waxaad dul istaagaysa oo aad iibsanaysa male waxaad gorgorinaysa male waxaad dhowraysa male walaa tasuumu biha waxaad gorgorinaysaano maleh walaa tajlisu fii majaalisi suuq dadka meeshay iska fadhiyaanee suuqa ahna ma fadhiisanaysid waad un soo maraysaa dadkii unbaad salaamaysaa haddana waad ka dhexbaxaysaa wax aad samaynaysaa maleh wa aquulu marka wuxuu yidhi waxaan leeyahay ajlis bina haahuna saanu u soconno ee dadku u salaamayo halkan na fadhiisi baan dhahayaa natacadau waa sheekaysanaynaa faqaala markaasuu wuxuu igu leeyahay yaa aba baطn caloosha aabbihiisa macnuhu waa xoogaa isaga calool lahaa marka wuxuu igu leeyahay wakaana atufayl waaba sii sheego wuxuu yidhi tufayl ninka la yidhaahdo wuxuu ahaa daa baطnin mid calool leh calooshiisu ay kuusan tahay yaro ur kuusan buu ahaa inamaa naqdu sababtuu cabdulaahi suuqa u wareegaya unan u fadhiisanaynin isagoon waxna iibsanaynin waxna iska iibinaynin qof meel joogana aan dan kale ka lahayn waatan marka wuxuu yidhi dadka muslimiinta ee tirada badan leh inamaa naqdu waxaanu ugu kallahnay min ajli salaami weeyaan salaam darteedaanu ugu kallahnay nusallimu waa salaamaynaa calaa man qof allaaliyo qofkii laqiinaahu aanu la kulanno ayaanu salaamaynaa macnaha salaamtuna assalaamu calaykum waa toban weeye waraxmat waa labaatan wabarakaatu waa soddon waynu arki doonnaa idan marka haddii qofku uu salaamo soddon hadday tahay maalinta hadduu boqol salaamo meeqa ajaru helaya soddon boqol ku dhuf waa saddex kun weeyaan saddex kun oo ajar buu helaya wlxasanatu bicashri amhaaliha toban laabna kusii dhuf intaa weliba meeqay noqonaysaa soddon kun weeye sooma halkaa maya boqol weeye soddon boqol ku dhufo waa saddex kun weeye haddana toban kusii dhufo waa soddon kun weeye waa boqol qof keliya hadduu helay weeye akawnkiisii aakhiray ugu jirtaa marka cabdulaahi meeshuu ka fikraya halkaa wey ninkanna wuxuu dhowrayo cabdulaahi wax xisi oho wax muuqda oo inuu wax iibsanaya iyo inuu wax iska iibinaya inuu dan un leeyahay yuu dhowraya cabdulaahi laakiin waxaa oga weyn waxaasoo idil waa ajarka aakhirada wey rawaahu maalik fi lmuwaطa'i biisnaadin saxiixin hadaad salaamta laba mar ku celiso war salaam badanaa baa lagu dhihi laakiin waxaad leedahay iyo dantaad leedahay baa ka weyn baabu kayfiyati salaami wuxuu u baab yahay kayfiyat salaami salaamtu waa sidee yustaxabu waxaa la jeclaystaa an yaquula almubtadiu bisalaam salaamtu nidaam bay leedahay yaa bilaabaya yaa salaamtii bilaabaya say noqonaysaa wuxo dhan waa la inooga warrami doonaa yustaxabu waa la jeclaystaa an yaquula almubtadiu bisalaami ka salaamta bilaabaya inuu yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh fayaأtii bidamiiri اljamci buu la imanaya wain kaana almuslimu muslimkuba ha ahaado wain kaana almusalimu calayhi qofka la salaamayo dushiisaba ha ahaado waaxidan mid keliya wayaquulu lmujiibu ka jawaabayana wuxuu dhahayaa wacalaykum asalaamu waraxmat اllahi wbarakaatu fayaأtii isna waa la imanaya biwaawi lcaطfi buu la imanaya fii qowlihi wacalaykum asalaam taah وcan cimraan bni xusayn waxaa laga cimraan bni xusayn radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi jaءa rajulu nin baa yimid ilى الnabiyi salى اllahu عalيه ali wslam faqaala wuxuu yidhi aلsalaamu عalaykum faradda calayhi nebigu waa ka radiyey uma jalasa waa fadhiistay faqaala الnebiyu markuu salaamtii ka radiyey ninkii fadhiistaybu wuxuu yidhi cashrun toban uma jaءa waxaa yimid akharu mid kale faqaala isna wuxuu yidhi aلsalaamu عalaykum وraxmat اllah faradda calayhi nebigu waa ka jawaabay oo jawaabtiibuu u celiyey fajalasa ninkii waa fadhiistay faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi cishruuna labaatan uma jaءa aakharu mid saddexaad baa yimid faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat اllah wbarakaatu faradda calayhi sidii oo kale oga jawaabayo fajalasa ninkii waa fadhiistay faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaaثuuna soddon marka rawaahu abu daa'uud baa wariyey wtirmidiy waqaala xadiiثu xasan meeshaa macnuhu waxa weeye assalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu waa soddon ajar ah weeyaan ha iska yaraynin asalaamu calaykum keliya ha isaga koobin maxaa yeelay labaatan baa meesha ku khasaaraysa si aynan kaaga khasaarin marka wax qiimo ay leedahay oy kuugu fadhisa ma laha assalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu inaad tirahdid wa can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi qaala liya rasuulu llahi sal allahu alayh ali wslam rasuulka alla wuxuu ii yidhi haada jibriilun maadaamaynan arkaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimi jibriil wuu u sheegayaa marka fariintii jibriil uu ka soo qaaday yuu caaisha u sheegayaa wuxuu ku yidhi haada jibriil weeyaano yaqra'u calayki asalaama dushaadu salaam ku soo akhrinaya oo ku soo salaamaya qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi wacalayhi asalaamu waraxmat ullaahi wbarakaatu muttafaqun calayh marka waa bannaan tahay qofka hadduu ku soo salaamay hebel baa ku soo salaamayay haddii lagu dhaho wacalayhi asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa dhihi karaysaa whaakada sidaasaa waqaca waxaa dhacay fii bacdi riwaayaati asaxiixayni wabarakaatuhu sidaas ah wa fii bacdihana waxaa dhacay bixadfiha wacalayhi asalaam waraxmat ullah intaa keliya wa ziyaadaة hiqati maqbuula qofka iqada ah wuxuu ziyaadiyana waa maqbuulo weeye min baabi musطalax اlxadiiثi halkaasaa lagu tilmaamaa وcan anas waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu ana الnabiya salى اllahu عalayh walih waslm kaana wuxuu ahaa ida takalama caadatanba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u lahaa idaa takalama hadduu hadlayo takalamaa weeyaane nebigu calayhi salaatsalaam waa hadlayey bikelimatin markuu ku hadlo acaadahaa waa soo celcelinaya alaaan saddex xataa yufhama canhu ilaa laga fahmo nebiga hadduu nebiga hadlo ereygii waa soo celcelinaya saddex mar maxaa yeelay hadalkiisu waa diin salawaatu rabbi wasalaamu calayh wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa kulli waa waxyi weeyaan kaana wuxuu ahaa idaa takalama hadduu ku hadlo bikelimatin eray u yidhaahdo acaadaha waa soo celcelinaya alaaan xataa tufhama canhu ilaa xaggiisa laga fahmo waida ataa calaa qowmin waa ka maxalushaahidka xadiidka loo soo qaatay waida ataa calaa qowmin hadduu qowm u yimaadana fasallama calayhim nebiga dushooda waa salaamaye oo fasallama calayhim dushooda uu salaamayo sallama calayhim waa salaamayey alaaan saddex buu salaamayey aلsalaam عalaykum وraxmat اllahi وbarakaatu aلsalaam عalaykum waa ku celinaya macnaha rawaahu اlbukhaariy maqsuudku waa in la maqlo haddii lagu maqlo waa jaa'iz weeye mar keliya kaaga filan tahay whada maxmuulu tanina waxaa lagu xambaarayaa saddexda mar la celcelinayo calى ma ida kaana hadduu yahay aljamcu dadka la salaamaya kaiiran mid badan oo aan lagu maqlaynin aلsalaamu عalaykum وraxmat اllahi وbarakaatu aلsalaamu alaykum saas loogu celceliyo kor loo qaado وعن المقداaد رضي الله تعالى عنه waxaa laga wariyey في xadيiثihi الطويiل xadiiثkiisii dheeraa قاala wuxuu yidhi كuنa نرفcu للنبiي sلى الله عليه لي وسلم كuنaa waxaanu ahayn narfacu للنبiي nebiga kuwa u kor yeela salawaaت رabi وسلام عليه نصيibahu نasiibkiisa oo min الlبن ah faيجiء min الleyل habeenkiibuu nebiga imanayey miqdaad wuxuu ka mid ahaa raggii saxaabada ahaa ee asxaabu sufa ahaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii loo keeno la quudan jiray abu hurayre iyo isaga iyo rag badan baa ku jira marka habeenkii wixii la keeno inta nebiga maqan yahay iyaga waa loo geynayey marka wixii soo hara nebigay u dhigi jireen salawaat wasalaamu calayh fayajiiu min alleyli habeenkii saacado ka miduu imanayay fayusalimu nebigu waa salaamayay tasliiman salaam laa yuuqidu aanan kicinaynin naa'iman mid hurda wayusmicu waa maqashiinayayna oo wayasmacu ama wayusmicu waa maqashiinaya alyaqdaana ka soo jeeda ee baraarugsanna nebigu waa maqashiinaye macnuu waa maxay reerka haddaad timaado salaamtii salaam ka jiifaano aynan kicinaynin ka soo jeedana ku maqlayo si lagaaga jawaabo marka fajaaa nabiyu sal اllah alay slm nebiga allaa yimid fasallama kama kana yusallim waana salaamay siduu ahaa mid noo salaama rawaahu muslimun meeshaana waxa weye hadduu qofka reerkiisii yimaado inuu salaamo وعن أسmا بنت يزيد بن سkن wey رضي الله تعالى عنها waxaa laga warinaya أن رsuuل اللhi sلى الله عليه وaله وسلم mara waa soo maray في الmسجد maساaجidkii buu soo maray يوما maalin وcصبة min النساء قcوud وcصبة koox oo min النساء haweenkii ahna oo صaxaabiyaadkii ahaana قcوud ay fadhiyaan maساaجidka marka nabiga calayhi salaatu wasalaam faalwaa biyadihi gacantiisu kor ugu taago ugu ishaaray weeye bitasliimi salaamtii hadduu qofku kaa fog yahay ama ay dadku badan yihiin gacanta waa lagu salaami karaa ishaaro ahaan rawaahu tirmidiyu baa warinaya waqaala xadiiun xasan sidoo kale waynu arki doonaa dadku siday isu salaamayaan iyo haddii qofku uu keligii yahay hadday jamaaco yihiin iyo qofka fadhiyo iyo qofka socdo iyo waxoo dhan iyo shareecada islaamku waa inoo jidaysay wax la inooga tegey ma laha wax walba waa la inoo dhammaystiray wahada maxmuulun taasina waxaa lagu xambaarayaa gacanta la taagaya ee dadkii cala annahu sala allahu calayhi waaalih wasalam gacanta keliya ma ahayne jamaca waa kulmiyey bayna alafdi dhawaaqi iyo walishaarati tilmaanti ayuu nebiga kulmiyey wayuayiduhu waxaa xoojinaya ana fii riwaayati abi daawuud riwaayadda abu daauud baa waxaa ku soo arooray fasallama calayhim gacanta markuu sidaa ugu ishaaray fasallama calayhim waana salaamay nebiga wa can abi umaamata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi ina wla annaasi billaah dadka ilaahay kan ugu dhow waxa weeyaan ee ugu mudan man bada'ahum qofka bilaaba bisalaami salaamta bilaaba dadka waxaa ugu wanaagsan oo alle xaggiina ugu dhow uguna khayr badan islaamkii qofka salaamta bilaaba qofkaasaa ugu fiican rawaahu abu daauud baa wariyey biisnaadin jayid wa rawaahu tirmidiyna waa wariyey binaxwihi wa qaala wuxuuna yidhi xadiiun xasan waqad dukira bacdahu xadiikan qayb ka midan horay noo soo hormartay wa can abi juray waxaa laga wariyey alhujaymi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi ataytu waa u imid rasuul allahi baan u imid sal allahu alيh wasalam faqultu waxaan ku idhi calayka asalaamu ya rasuul allah qaala wuxuu yidhi nebigu laa taqul calayka asalaam xadiidka wuu noo soo hormaray ha dhihin calayka asalaam maxaa yeelay faina calayka asalaami sidaa oo laysku salaamaa taxiyat lmowta weeyaan rawaahu abu daawuud baa wariyey wtirmidiy waqaala xadiiثun xasanu صaxiix waqad sabaqa bطuulih xadiidka isagoo dheerna wuu noo soo hormaray baabu aadaabi الsalaami wuxuu u baab yahay salaamta aadaabteedii وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu waxaa laga warinaya ana rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yidhi yusalimu الraakibu ka raakibka ahee daabadda saaran waa salaamaya cala اlmaashi adigoo gaari saaran qofna uu soconayo waa ina adiga wax salaamtid wey qofkii dhulka maraya inuu ku salaamo maaha waa inaad adiga gaariga saaran aad wax salaamtaa walmaashi kii soconayayna waa salaamaya cala alqaacidi adigoo socdaad qolo soo martay waa inaad salaamtid weeye marka waalqaliili laba koox baa iska hor timid wlqaliili qoladii yarayd way salaamaysaa cala alkaiiri kuwii badnaa adigoo keliga ah iyo laba qof ama laba idinku ah iyo saddex iyo afar qolo kale ah kuwiinna yar baa waxay salaamayaan kuwiinna badan sidaas weeye macnihi muttafaqun calayh waxaad arkaysaa marka tartiibta islaamku inoogu nidaamiyey wax walbaba xata salaam lagama tegin isa salaama keliya laynama dhihin tartiibtaan isu salaami lahayn xitaa waa laynoo caddeeyey oo waxa la yidhi qofka daabadda saaran ha salaamo ka dhulka soconaya ka soconayana ha salaamo ka fadhiya kuwa tirada badan kuwa tirada yar ha salaamaan kuwa tirada badan qofka yar ha salaamo qofka weyn sida riwaayado kale ku yimid mutafaq calayhi wa fii riwaayati lilbukhaariyi waatan wsahiiri ka yarna hasalaamu cala alkabiiri ka weyn marka nidaamka in la raaca weeye wa can abi umamata waxaa laga wariyey magaciisu wuxuu ahaa sudiy bni cajlaan albahiliyi radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi ina wla annaasi billaah ilaahay xaggiisa waxaa ugu mudanoo ugu ehelsanoo ugu dhoweeyaan man bada'ahum qofka bilaaba bisalaami rawaahu abu daa'uud baa wariyey biisnaadin jayid wrawaahu tirmidiy waa wariye can abi umamata wuxuu ka wariyey radi allahu tacaala canhu qiila waxaa lagu yidhi ya rasuul allah alrajulaani yaltaqiyaan labadii qof waa kulmayaan ayuhumaa koodeeba yabda'u bisalaam maxay ahayd qofka hadduu socdo ha salaama ka fadhiya sooma hadda laba qof baa iska hor timid haddaad da ku kala reebi lahayd waa isku da maxaad leedahay marka say noqonaysaa sidana iyagana lagu kala reebaya wax walba waa isaga mid labadoodiina waa socdaan waa kulmeen ama gaari bay saaran yihiinoo waa kulmeen gaarigiibay ku kulmeen ama socod bay ku kulmeen waxay ahaataba nebiga calayhi salatu salaam haddii la weydiiyey alrajulaani laba qof yaltaqiyaani waa kulmayaan ayuhumaa koodeeba yabda'u bilaabaya bisalaam ah, qaala nebigu wuxuu yidhi awlaahumaa billaah kooda ilaahay ugu mudan weye qaala tirmidiy wuxuu yidhi hada xadiiun xasan ma doonaysaa inaad gaarta adigu bilow eh, manaa yaan lagaala hormarin haddii lagaala hormarana jawaabta u dhammaystiray adiguna baabu istixbaabi wuxuu u baab yahay jeclaysigii la jeclaystay icaadatu salaami salaamta soo celinteeda calaa man qof lagu soo celceliyo takarara uu soo noqnoqday liqaa'uhu la kulankiisa qof la kulankiisa uu soo noqnoqday haddana salaamta ku celi adiguna calaa qurbin weliba mar dhow macnaa hadda unbay ahayd haddana waad kulanteen salaamtii ku celi mar kale bian dakhala maalan waa inuu soo galay bian dakhala waa inuu soo galay qofkii uma haraja haddana baxay uma dakhala haddana soo galay fi lxaal waa baxay banaanku u baxay assalaamu calaykum markuu soo gelay assalaamu calaykum buuna yidhi haddana waa baxay haddana waa noo soo noqday assalaamu calaykum markuu baxaya ma laga raba haa markuu noo imanaya sida looga rabo ayaa markuu baxayana looga rabaa waa noo yimid assalaamu calaykum buu yidhi waa baxaya assalaamu calaykum haddana waa soo noqday assalaamu calaykum وعن أbي هريرة waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه قال في xadيiث المuسيء صلاaة ninkii salaada halleeyey an xadiiث dheer buu ahaa أنhu جاءa faصلىa ninkii isaga ahaa waa yimid faصلىa waa tukaday ثuma jaءa إلى النبiي slى الله عليه وسلم nebiga all u yimid faسلم عalayhi waa salaamay faradda عalayhi السلام nebigaa salaamtii waa ka radiyey faqaala markaasuu wuxuu ku yidhi irjic kac oo laabo oo fasalli tuko fainaka adigu lam tusalli maadan tukanin farajaca waa noqday fasallaa waa soo tukaday uma jaaa haddana waa yimid fasalama cala nabiyi sal اla alay slam nebiga alluu salaamay xataa facala dalika ilaa sidaa uu yeelay aaaa maraatin saddex mar mar walba nebiga uu salaamaya nebigana uu ka radinayo muttafaqu calayh wacanhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacaala canhu qaala rasuulu lahi sal اllah alay wasalam wuxuu yidhi idaa laqiya axadukum akhaahu qofkiin hadduu la kulmo walaalkii falyusalim calayhi ha amar wey falyusallim calayhi ha salaamo fain xaalat hadday kala teedo oy kala celiso oy kala xijaabto baynahumaa dhexdooda shajaratun geed hadduu kala manaa geedkan buu dhinacan ka maray kana dhinaca kaluu ka maray markay isu yimaadaan assalaamu calaykum ha yidhaahdo aw jidaarun ama derbi baa kala dhex galay aw xajarun ama dhagax uma laqiyahu dabadeedna waa la kulmay falyusallim calayhi ha salaamo rawaah buu daa'uud baa warinaya xadiikuna waa saxiix weeye baabu istixbaabi salaami waxa uu u baab yahay in la jeclaystay salaamtii ida dakhala beytahu qofku hadduu gurigiisa galo reerkii inuu salaamo qaala allahu tacaala ilaahay oo ka hadlaya aayadda aynu soo aragnay faida dakhaltum buyuutan haddaad gashaan fasallimuu salaama cala anfusikum salaama taxiyatan salaama taxiyadaas iyo salaamtaasoo min cindi illaahi ahaatay oo mubaarakatan ayiba ah wa can anas waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llaahi sal allahu alayhi waalih wasalam rasuulka alle wuxuu ii yidhi anasnin waa isagii u khidmayn jiray nebiga salawaatu ullah wasalaamu calayh marka wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa ila hadlo wuxuu igu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow idaa dakhalta calaa ahlik reerkaaga haddaad u geshid macnaha reerkaaga markaad u tagto fasallim horta salaam yakun salaamtaasi way ahaanaysaa barakatun calayka adiga mid dushaada baraka ku ah wa calaa ahlika reerkaaga iyo caruurtaada iyo waxoo dhanna baraka ku ah anas reer malahayne hooyadii buu la joogay markaa lanna anas wuxuu guursan doona waa mar dambe toban sano ayuu nebiga u khidmaynayey labaatan sanuu gaaray markuu nebiga dhimanayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh rawaahu tirmidiy baa warinaya wa xadiidun xasanun saxiix marka maxaa yeeley assalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatuda aad leedahay reerka oo dhan bay camimaysaa adna waad gelaysaa barakadii baabu salaami cala sibyaani wuxuu u baab yahay asalaam in la salaamo cala sibyaan caruurta oo aan salaamtii laga qadinin iyaguna can anas bni maalik waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala anahu mara anas wuxuu soo maray calaa sibyaanin sibyaan caruur yaryar buu soo maray anas ree basru ah halkaasuuna ku dhintay qabrigiisuna uu yahay waagii dambe anas marka wuxuu soo maray caruur yaryar fasallama calayhim waa salaamay wa qaala markaasuu dadkii la socday taabiciintaha buu u sheegayaa wuxuu ku yidhi kaana rasuulu llahi sal allah alay wasalam yafcalu rasuulka alla wuxuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh yafcaluhu mid sidaa yeela oo hadduu caruur soo maro waa salaamayay nebigu calayh salaatu wasalaam muttafaqun calayh maxaa yeele ummaddii oo dhan bay ka dhaxaysaa ilmihii yaraa iyo qofkii weynaa lab iyo dhadig wuxuu u baab yahay salaamu rajuli ninkii inuu salaami karooy bannaan tahay calaa zawjatihi xaaskiisii iyo wlmar'ati haweenaydii oo min maxaarimihi isaga maxaarimtiisa eedadii habaryartii qolooyinkaasoo dhan wacala ajnabiyatin sidaasoo kale qof ajnebi ka ahoo dumar ahna waa salaami karaa waajnabiyaatin qolo dumar ahoo ajaanib ka ahna waa salaami karaa laa yatakhaafu kuwaasoon laga cabsanaynin alfitnata bihinna iyo salaamtiisa uu salaamayo wax fidna aanan looga cabsanaynin wa salaamihina iyo iyagu inay salaami karaan ninkii ragga ahaa bihada shari ay ku salaami karaan fidna haddii aamin laga yahay way labada dhinacba wa can sahl bni sacdin asaacidi waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kaanat fiina waxaa naga mid ahayd imra'atun wa fii riwaayatinna waxay odhanaysay kaanat lanaa waxaa noo sugnaatay cajuuzun islaam waayeel oho ehel iyo qaraabe ay ahaayeen ta'hudu min usuuli salqi marka haweenayda waa yeelka ah sahl bna sacad asaacidi waa reer ansaareed oo waa qolooyinkii reer ansaar ee weliba waxaa sabab u ahaa islaamkiisa la yidhaahdaa ninkii loo oran jiray dhallinyarada ahaa ninkii dhallinyarada ahaa muscab ibnu cumayr isaga iyo moxamed ibnu maslama iyo sacad iyo rag odayaaloo tiro badan ayaa gacantiisa ku soo islaamay marka wuxuu yidhi haweenaydaasaa la joogtay oo ta'hudu waxay qaadanaysay min usuuli salq salqiguna waa abkhii weeyaan weelkii wax lagu karinayay oo fataraxuhu fi lquduur dhariyaday markaa salqigaasay qaadaysay oo fataraxuhu markaa waxay gelinaysay akla macruuf ah waxay gelinaysay fi quduuri dhariyihi fi lqidri wa tukarkiru xabaatin min shaciirin marka waxay markaa ku karinaysay weeye xabaatin min shaciir faida sallayna aljumcata wansarafna haddaan jumcihii tukanno oo nugadoonno nusallimu calayha waa salaamaynay fatuqadimuhu ilayna markaasay noo keeni jirtay waxay ay karisay rawaahu lbukhaariy tukarkir macnaha taxan weeye karintii weye waa burburintii iyo karintii iyo wixii ay dumarku samaynayeen wa can umihani waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha magaceedana wuxuu ahaa fakhita binti abi aalib cali بن abi aalib bay isku aabbihii isku hooyaba ahaayeen radi allahu tacaala canha qaalad waxay tiri ataytu waa u imid annabiya sal allahu alayh ali wasalam yowma alfatxi maalintii maka uu furtay makuuna joogaa wa huwa yaktasil isagoo qabaysanaya marka meel lagu qabaysta ma jirine nebigu calayhi salaatu wasalaam dhinacna derbiga ka asturaya dhinaca kale laakiin dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo faatima gabadhiisii faatima ahaydba tasturu waxay ku asturaysaa macnaha waxay nebiga calayhi salatu salaam ku qarinaysaa maro dadka oga qarinaysaa dhinaca kalena waa derbigii wey la arki maayo marka fasallamtu calayhi nebiga waa salaamay meesha marka maxaa ka cad umahani waa ukhti caliy bni abi aalib abi aalib baa dhalay ilma adeer wey iyadiiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaarimtiisii ma nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waa bannaan tahay wadakara alxadiida rawaahu muslim an asma binti yaziid bn sakn waxaa laga warinaya radi alahu tacaala canha qaalad waxay tihi mara calayna nabiyu sal اllahu alay waslam nebiga allah na soo maray annaga oo fii niswatin haween badan ah fasallama calayna waana salaamay nebiga calayh salaatu wasalaam marka in la salaami karo dumarkii jamaacada ahaana halkaasaa daliil u ah rawahu abu daawuud wtirmidiy wqaala xadiiثun xasan whada lafdu abi daawuud walafd atirmidi wuxuu ahaa ana rasuul lahi sal la alay slam mara fi lmasjidi yowman maalin maalmaha ka midu nebiga wuxuu soo maray masaajidka iyadoo haweenkanna ay joogaan weeye wa cusbatun koox oo min annisaa'ina ahna qucuudun ay fadhiyaan faalwaa biyadihi bitasliimi marka waa xadiidka haddaynu soo arkayno oo salaamtii iyo ishaaru isugu daray nebigu calayh salaatu wasalaam marka waa bannaan tahay oo waa la salaami karaa baabu taxriimi ibtidaa'ina alkafira bاsalaami wa kayfiyati اraddi calayhim waاstixbaabi asalaami cala ma ahla majlisin fiihi muslimuuna wa kufaar baabu taxriimi wuxuu u baab yahay in laynaga xaaraam yeelay ibtidaa'ina inaanu ku bilowno alkaafira gaalkii bisalaami salaamta inaanu ku bilowno iyo wa kayfiyatii sideeba alraddi calayhim iyaga looga radinayaa dushooda hadday iyagina salaamaan annaga inaan ku bilowno ma bannaana hadday iyagina salaamaanse seenu kaga radinaynaa waistixbaabu salaami salaamtii in la jeclaystay la salaamaya calaa ahli majlisin dad meel fadhiya goob wada fadhiya goobtaasoo fiihim ay ka mid yihiin muslimuuna wa kufaar salaamtii islaamkan ku salaamayna annagoo oola jeedna dadka muslimiinta ah, wey macnaheedu an abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu ana rasuulu lahi sal allahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi la tabda'u lyahuuda yahuudii ha ku bilaabina walan nasaarana ha ku bilaabina bisalaami salaamta ha ku bilaabina salaamtii sharcigayd islaamkayd baa la sheegayaa laakiin isagii hadduu ku yidhaahdo haay adiguna hay iska dheh inan taasi salaam ma ahayne sheekh bn cuthaymiin markii la weydiiyena taasuu ku jawaabay laa tbda'uu ha ku bilaabina alyahuuda iyo walannasaaraaba bisalaami faida laqiitum haddaad la kulantaanna axaduhum fi ariiqi fataruuhu u baahi geliya ilaa adyaqihi adigu meesha wanaagsan mar isagu meeshaa xun ha maro hadduu doonayo rawaahu muslimun wa anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اllah alay waslam wuxuu yidhi ida salama axadu calaykum hadday dushiinna idin salaamaan ahlulkitaabi ahlulkitaab say u dhan yihiin iyo gaaladii kaleba hadday idin salaamaan oo assalaamu calaykum ba aad ka maqashaan salaamtii sharciga ahayd faquuluu idinna dhaha wacalaykum dhaha muttafaqun calayh wacalaykum asalaam meehe wacalaykum keliya dhaha ha u dhaafinina halkaa sababta aan loogu dhaafinayna xadiida caaisha ku soo arooray oo wuxuu ahaa nin yahuudi abaa ah baa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo caaisha ay la joogto iyo wuxuu yidhi assalaamu calaykum nebigu wuxuu yidhi wacalaykum caaisha maqasho waxay tidhi wacalaykum assaamu wallacna nebigu wuxuu yidhi war caaisha aayar aayar aayar maxaa dhacay markaasay tiri rasuulka allo wuxuu leeyahay ma maqashaa waa maqlaa laakiin anigu waxaan idhi ma maqashaa buu ku yidhi oo isagu hadduu sidaa yidhi anna waxaan idhi wacalaykum luqada cibriga waxay ku tahay assaam bimacna almowt weeyaan muxuu iska dhigayaa qof wax salaamaya muxuuse leeyahay assaamu calaykum waana habaar wey geeri dushiinna ha ahaate w nag allah idinka dhigo habaar wey kii u dambeeye nebiguna wuxuu yidhi wacalaykum idina dushiinna ha ahaado kii bilaabin buu ku laabanayaa soo maha marka marka caaisha way xanaodo waxay tihi calaykum asaamu wallacna geeri iyo lacnadba dushiinna ha ahaato ha xanaaqin aayar wa calaykum undhe adigu waxay ahaataba isagay ku laabanaysaa waxba ha xanaaqin وعن أسامة رضي الله تعالى عنه waxaa laga warinaya أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم mر على مجلس nebiga wuxuu soo maray mجلس فيihi أkhlaaط min المسلimiina والمشhriكiin meeshaas oo ay ahayd meel ay aad isugu jiraan muslimiin iyo mushrikiin fadhi ay wadaagaan muslimiinna waa joogeen mushrikiinna waa joogeen weliba mushrikiintaasoo ahaa cabadat alawthaan kuwii sanamka caabudayay walyahuudna waa ka mid ahayd noocyadii gaalada oo dhan fasalama calayhim nebigu waa salaamay fasalama calayhim nabiy sal allah alay slm nebiga alla waa salaamay inta islaamkaabaa salaamta iskale muttafaqun calayh baabu isticbaabi salaami wuxuu u baab yahay in la jeclaystay salaamta ida qaama min almajlis hadduu qofku ka kacayo majliskiisa wa faaraqa julasaa'ah julasadiisiina uu faaruqayo aw jaliisa ama jaliiskiisii uu faaruqayo laba qofoo wada fadhida ama dad wada fadhiya ayuu ka dhex kacayaa keligii waa inuu salaamu yihahda assalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu wa abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi ida intahaa axadukum qofkiina hadduu u yimaado ila almajlisi majlis hadduu yimaado oo ku soo dhammaado halkaa halkaa uu fadhiisanayo falyusalim dadkii uu meesha u yimid ama uu la soo istaagay ha salaamo waida araada faida araada hadduu damco an yaquuma inuu ka kaco oo tagana falyusalim ha salaamo maxaa yeelay falaysat اluula salaamta hore ma aha biaxaqa mid kaga mudnaan badan min alaakhiri ta kale dambe salaamta hore hadday muhim ahayd ta dambena waa muhim ta hore kama mudna ta dambe labaduba xaq weeyaan macnihi soomaalidu markay mahmahayse maxay yidhaahdeen doqone hadday kuu imaanaysana xadiikay malaha ka qaateen rawaahu abu daawuudi wtirmidiy waqaala xadiiu xasan baabu istidaani waadaabi maadaama baabka kitaabka uu ahaa istidaankana laga soo hadlayay salaamtii iyo istidaankii halkanaynu ku arkayna istidaankii marka istidaanku waa idin qaadasho wey in dadkii laga idin qaato markaa u gelaysid oo aad tiraadid ma soo geli karaa qaala allahu tacaala ilaahay isagoo ka hadlaya fii suurati اlaadaab fii suurati اnuur aadaab aad u badan ayuu ilaahay kaga hadlay gudaheeda qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya rasuul bar rumeeyo laa tadkhuluu ha gelina buyuutan guryaha gelina hayra buyuutikum aan guryihiinna ahayn xataa tasta'nisuu watusallimuu calaa ahliha ilaa aad ka idin qaadataan ood salaamtaan ehelkeeda wqaala tacaala alla wuxuu yidhi waidaa balaqa aladfaalu caruurtii aad dhasheen haddii ay gaaraan idaa oo minkum idinka xaggiinna ahaaday carruurtii ad adiga dhashay wey ilmahaaga haddii ay gaaraan alxuluma qaangaar xilligii takliifkay gaareen falyasta'dinuu ha soo idin qaateen kama sta'dana aladiina sidii ay kuwii u idin qaadanayeen min qablihim iyaga ka horreeyey hadduu qaangaaro ilmihii waa in loo yeedho annagu ma naqaano haddaynu soomaalinahay laakiin waa aadaab weeye carruurta in la baro u baahan inaad u yeertid oo tiraahdid ka waran idin qaado hadda aragtid isagoo iska soo gelaya biduuni isticdaan u yeer waxaad tiraahdaa ka waran anigu qaawan haddaad i aragto ma jeclaan lahayd maya hooyadaana maya soo idin qaado haddaba ma hilmaamaya marka idan bay u tahay waxay u tahay garaaci oo kale weeyaan mar dambe markuu guriga soo gelaya wuxuu xusuusanayaa hadalkii waa soo idin qaadanayaa hadduu iska soo galo isagoon soo idin qaadan celi bax soo idin qaado soo galdheh waa in la edbiye weeye carruurta laakiin inagu dadkeennii waaweynaabaa hoodi dalaqa hoodigiisi iyo dalaqdiisii waa wada socdaan وعن أbي موسى الأشعري waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنه قاaل wuxuu yidhi qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم wuxuu yidhi الاستئذاaن ثaلاث استئذاaنki iyo idin qaadashadu ogolaansho weydiisashadu ثaلاث waa saddex mar wey fain أdina laka haddii laguu ogolaado waa khayre soo gal haddaanse lagula hadlin laguna ogolaanin wailaa farjic laabo ayadduna maxay odhanaysay haddii idin dhaho laabta laabta saasaana kuu tahirnaansho badanoo ku wanaagsan marka istiidaanku waa saddex weeye saddex mar baa la rabaa albaabka inaad gargaraacdo saddex mar baad gargaraacaysaa haddii lagu maqlo lagaa furo waa khayr haddii lagu maqloon lagaa furinna iska laabo saasaa kuu khayr badan وعن سهل بن سعد الساعدي wy رضي الله تعالى عنه قال wuxuu yihi قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wuxuu yihi أيma إنma جuعل الاستئذان من أجل البصر xadiidka abi muسى الأشcري ee hore qiso dheer buu lahaa isaga iyo cumar wixii kala qabsaday walcalla inaan meel kale ku aragno inama jucila الاstiئdaanu isti'daanka waxaa loo yeelay min أجli الbasr aragga dartiisaa loo yeelay gurigan maxaa yeelay reerku inta ay ku jiraan waa cawradoodii bay ku asturanayaan istidaankana waxa weeye cawradaa in ay og yihiin in loo soo gelayo oo markaad leedahay ma soo geli karaa cawradiinna asturta waa idiin soo gelayaa wey qof ajnabiga ah bannaanka idinkaga imanayo idiin soo gelaya wixiina kala asturta tii dharla ay dharkeeda ha qaadato kii dharka aan la qabin dharkiisii ha qaato ha laysku duwduwo wey wxo dhan marka inamaa jucila alistidaan istiidaanka waxaa loo yeelay min ajli اlbasar meesha marka waxaa ku baxaya reerkii oo si u kala daadsan inaad ishaada ku dhowrto ma bannaana muttafaqu calayh wa can ribci bni khiraash waxaa laga wariyey ribci bni khiraash waa min talaamidati cabdulaahi ibni mascuud wey waa reer kuufo weye markaa waa nin taabicu aad u cajaa'i badan buu ahaa qaala wuxuu yidhi xadaanaa rajulu min bani caamir nin reer bani caamir aho saxaabi ah baa noo sheegay annahu ista'dana cala اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam ninka isagaa wuxuu idan weydiistay nebiga calayh salaatu wasalaam wa huwa fii beyti nebiguna guryihiisa guri ka miduu joogay guryihiisa guri ka mida yuu nebigu ku jiray marka nebigaan u imido waa gargaraacay wey waa weydiistay ma soo geli karaa faqaala wuxuu yidhi aalij ninkii baa dhahaya ma soo geli karaa faqaala rasuul lahi sal slam wuxuu ku yidhi likhaadimihi khaadimkiisii isaga la joogaybu wuxuu ku yidhi ukhruj ilaa haada kan u bax oo facalimhu ma yaqaanee waxaa bartaa alstidaan istidaanka bar faqul lahu waxaa ku tiraahdaa qul marka hore salaamtii la imow oo assalaamu calaykum adhulu markaa aliji iyo adhul waa isku mid wey hmm. marka marka hore salaamta la imow kadibna weydiiso fasamicahu ninkiibaa maqlay markiiba fasamicahu rajul ninkiibaa maqlay markiiba faqaala markaasuu wuxuu yidhi assalaamu calaykum adhul intaan la soo gaarinba waa ka gaarsiiyey faadina lahu nabiyu sal la alay sl nabiga alla u ogolaaday oo fadahla waa soo galay rawahu abu daawuud bisnaadin صaxiixin wacan kildata waxaa laga wariyey ibnu alxambali radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi ataytu waa u imid annabiya sal اllahu alayh waalih wasalam fadahaltu calayhi waa u soo galay walam usalim mana anan salaamin faqaala nabiyu sal la alay waslam waa kanoo tacliim weeyaanoo wuxuu yidhi irjic laabo bax noqo faqul waxaad tidhahdaa assalaamu calaykum aadkhul waa la baraya rawahu abu daawuud baa warinaya wtirmidiy waqaala xadiiثu xasan baabu bayaani ana الsunnata إida qiila lilmusta'dini man anta an yaquula fulan wuxuu u baab yahay bayaani in la caddeeyo ana الsunnata sida sunnada ahi ida qiila haddii loo yiraahdo waxa weeyaan sunnadu lilmusta'dini kan idan weydiisanaya haddii loo dhaho man anta adigu yaa tahay waa inuu iscaddeeyo waa inuu issheego waa inuu yidhaahdo waa hebel hebel anigu hebel baan ahay waa inuu dhaho fa yusami waa magacaabaya nafsahu buu magacaabaya bima yucrafu bihi wixii lagu aqoonsanayay oo ah min ismihi magaciisa aw kunyatihi ama kunyadiisa wa karaahiyati ama wax allaale wuxuu leeyahay lagu yaqaano yuu isugu sheegayaa wa karaahiyati sidoo kale wuxuu u baab yahay in la caddeeyo in la nacay qowluhu qofku inuu yidhaahdo ana waayo aniga weeye inuu yidhaahdo wanaxwiha iyo wixii la mid ah wa can anasin waxaa laga wariyey radi tacaala canhu fii xadiidihi almashhuura fi lsra xadiidkiisii macruufka ahaa ee isra anas bnu malik alkacbi wey maaha anas bnu malik saxaabigii khaadimka ahaa waa anas bnu malik kale weeye xadiidkiisana fii saxiixi lbukhaari wa muslim buu ku sugan yahay isagoo aad u dheer marka waa nebiga calayh salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey subxaana aladii asra bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa intaasi waa isrihii weeyaan dabadeedna halkaasaa micraajkii nebiga oga bilowday salawaat ullah wasalaamu caleyh marka qisadii micraajka weeyaan iyo nebigu wuxuu la soo kulmay salawaat ullah wasalaamu caleyh meel walbo ay gaaraan nebigu waa salaamayey salawaat ullah wasalaamu caleyh qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi uma sacida bi waa ila fuulay aniga jibriilu ila samaai dunya buu ila fuulay fastaftaxa waa idan weydiistay in laga furo faqiila markaasaa waxaa lagu odhanayay man haada waa kuma qaala wuxuu odhanayay jibriil weeye magaciisuu sheeganaya ma odhanayn aniga weeyaan laakiin magaciisuu sheeganaya loo yaqaano wuxuu dhahayay waa jibriil qiila waxaa lagu dhahayay waman macaka yaa kula socdo qaala wuxuu odhanayay muxamed baa ila socdo uma sacida bi waa ila fuulay ila asamaa aaniya weeyaan samada labaad fastaftaxa sidii oo kaleu idan weydiistay markaasaa qiila waxaa lagu yidhi man haada waa kuma kan qaala wuxuu yidhi jibriil qiila waxaa lagu yidhi waman macak qaala magaciisuu sheegaya waa muxamed buu dhahayay wاثaaliثati ta saddexaad samada saddexaad wاlraabicati ta afaraad wasaa'iruhuna ilaa ta toddobaad wey wayuqaalu fii baabin kuli samaa'in albaab walba oo same ay leedahay markay tagaan waxaa loo odhanayay man hada waa kuma kan fayaquulu muunan ka daalaynna wuxuu odhanayo jibriil weeye muttafaqu calayh magaciisuu sheegaya macnaha wa can abi dar waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi kharajtu laylatan min allayaali abidar wuxuu yidhi habeen habeennihii ka mid ah yaan soo baxay kharajtu waan soo baxay laylatan habeen oo min allayaali habeenihii ka mid ah faida rasuulu llahi sal allah alay wasalam yamshi waxda mise waa nebiga alloo keligii socda fajacaltu waxaan guda galay amshi inaan soconaya fii dilli اlqamar macnaha nebiga alayh salat slaam inuu waardiyeeyuu rabaa nebiga alayh salat slaam inuu istusana ma rabo marka muxuu rabaa inuu iska qariyo habeen cadda a ah weeyaan dayixii uu wax walba ay dadku arkayaan oo muuqda madowgaaga xaggaasaa laga soo arkaya marka si uu isaga qariya nebiguu rabaa wuxuu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam oo socdaan la kulmay fajacaltu abidarna wuxuu ahaa inta badan mid ku dadaala nabiga inuu waardiiyey salawat اllah wasalaamu alayh dhowr xadii waataanu soo aragnay marka wuxuu yidhi fajacaltu waxaan gudagalay amshi inaan soconayo fii dili اlqamar qamarka harkiisa dayax harkiisii manaha meelaha mugdiga ee harka ah inaan soconayo faltafata nebiga gadaal buu ii soo dhowray fara'aanii waa i arkay faqaala wuxuu igu yidhi man haada waa kuma faqultu marka ma qarin karayo waa inuu issheego wey faqultu waxaan idhi abu dar meesha marka waxaa laga qaadanaya qofka inuu magaciisa sheego waa kuma haddii la yidhaahdo waa aniga inuu yidhaahdo hebel hebel ah magacaaga sheegtid haddii magacaaga hore aan la garanaynin waa inaad magaca labaad sheegtaa haddii kunyo aad leedahay kunyadii waa inaad sheegtaa ama naanays aad ogoshahay in lagugu yari wixii la mida laakiin waa aniga keliya wax soconaya maaha dadkeennuna waa dhib badan yihiin aad weydo bal igaru ku leeya carci garo muttafaqun calayh wa can ummi hani waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canha qaalad waxay tihi ataytu nabiya sala allahu alayh waali wasalam nebiga allaan u imid wa huwa yakhtasilu xadiidkii hadda inoo soo hormaray wa faatimatana tasturuhu ee asturaysa faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi man haadihi wartani waa tuma inin waa qabiysanayaa maradiibu xaggashii ka jira ma arko faqultu waxaan idhi ana ummu hani anigu waa ummu hani rasuulka allo muttafaqun calayh marka meeshaa way ismagacawday oo way issheegtay weeyaan qofku hadduu ana ana yidhaahdo wax wanaagsan maaha dhegayse jaabir bni cabdilah waxa ku dhici doono can abi jaabir bni cabdilaahi radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu alayhi waalih wasalam baan u imid maxaa idin qoran fadaqaqtu lbaaba albaabkii baan gargaraacay weeye faqaala nebigu wuxuu yidhi man haada waa kuma qofkani faqultu waxaan idhi ana aniga weeye faqaala marka nebigu wuxuu yidhi ana ana ana wa kaannahu sidii isaga oo nebigu karihahaa ereygaa nacay aad buu u dhibsaday marka nebigu calayh salaatu salaam wuxuu leeyahay ana ana ana ana maxay tahay ana ana ana maad magacaaga sheegtid wey macnihi magacaaga maad sheegtid wallahu subxaana wa tacaala aclam